soo jirnay gabadha reer bani maqsuum ee wax hadday oo weliba sida farsamaysa u jirtay intaay ummadda wax ka caariyeysato ay weliba dad kale sii dulmarto amaba carabkooda wax ku qaadato ama sumcadooda wax ku qaadato kadibna diidi jirtay oo inkiri jirtay gabadhaas iyo xaaladeedii axaadiistii ahayd aan kusoo jirnay macaanidii aan soo marnay wax isbedela ma lahan insha allah tabaaraka watacaala oo xagga matniga iyo lafdiga xadiidka laakiin xagga sanadka unbaa kala duwan ikhtilaafaadka marka ruwaadda habka ay u wariyeen unbuu imaamka ka hadli doonaa insha allah tabaaraka watacala ilaa aan baabka kale ka gaarayno oo atargiibu fii iqaabati alxaddi ilaa aan ka gaarayn insha allah tabaaraka watacaala marka sidaas ula socda xadiidka afar kun iyo sagaal boqol iyo koobaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas akhbarna moxamed ibn jabala araafiqi araafiqi waa saduuq qaala xadaثana moxamed ibn muusa ibn acyan waa saduuq isna hy qaala xadaثana abi abihi abihi waxaa weeyaan waa muusa ibn acyan aljazari waa iqaة caabid can isxaaq ibn rashid waa iqaة fi xadiiثi can zuhri bacd alwahm can الzuhri maxamed shab zuhri waa imaamka can curwa ibn zubayr can caaishaa um muminiin radia allahu ta ardaha ana qurayshan quraysh ahamahum waxaa muruggeliyey khaasna reer bani mum makhsuum shanu lmakhsuumiyati gabadhi reer bani makhsuum arrinkeedii ayaa muruggeliyey allatii gabadhaasoo saraqad tuugowday oo waxaday faqaalo waxay yidhahdeen man waakee yukalimu la hadli fiiha iyada xaalkeeda rasuulka alle kala hadli qaalo waxay yidhahdeen man yjtari calayhi yaa ku dhiiran karo ilaa usaamaة bnu zayd ninkaa ma oyane oxibu rasuuli اlaahi rasuulka ale kiu jeclaa ahaa salى اllahu alayh waali waslm fakalamahu usaama ayaa la hadlay faqaala rasu rasulka wuxu yih sal slm inamaa in kale maahan usaama wuxuu kala hadlayaa usaama wuxuu leeyahay nabi allow gabadhaas reer bani mooyaane amaba iska cafi yaan xadka laga ogin inuu dhaha laga yaaba hadal noocaas rasuulkeena kadibna wuxuu yihi inamaa in kale maaha halaka waxaa haligay aladiina kuwii min qablikum idinka horreeyey anahum ayagii kaanuu inay ahaayeen idaa saraqad waxaad fiihim ashariifki qofka sharafta bantara kuwa isaga tegi jireen way dhaafi jireen gacanta kama egoon jirin waidaa saraqa fiihim adaciifu qofka tabardar markuu waxdan aqaamuu calayhi lxadda xadka ay ka ogi jireen waayamullah allaan ku dhaartay low saraqat haddii ay xadda faatimatu bintu muxamadin sala allahu calayhi waali waslem faatimo ina muxamed haddii ay xaddo laqatactu yaddaha gacanteeda ayaan goyn lahaa ayuu nabigeen nabigeena yihi sala allahu calayh waali waslem marka iyo qof tabar daran iyo qofka aad neceb tahay iyo kanaad jeceshahay iyo kanaad asaabta tihiin iyo kanaad kala fog tihiin nooc walba waa inay cadaaladda ay ku fusha waxyaabaha dowladaha rido ayagoo weliba ahlu islaam ah dowladaha qaarna ay u taagan yihiin ayagoo ahlulkufri ah cadaaladda ayaa ugu muhiimsan cadaaladda ayaa ugu muhiimsan hadda kaba soo qaad dowlada kufri ah oo ilaahay diintiisa collo ah oo allihii abuurtay collo ah ayaa awood iyo waxa weeyaan ay ku taagan yihiin dowladaha iyaga kulli ma dhahay laakiin qaarkood xagga cadaaladda markaad eegto waxaad leedahay cadaaladda way ku dhaamaan kuwo badan oo badan oo badan oo muslimo sheegani way ku dhaamaan nacam iyaga laftirkoodaad balaa ka buuxda oo annaga hadda dadkan ayaga inay malaa'ig yihiin ima malaa'igad inay yihiin waxaa weeyaan ma nihin oo <laughs> maana waxaan arkayay nin daliishana haddii ay dowlad hebel dowlad weyn ayuu magac dhabay dowlad hebel haddii ay shareicada ay wax tarayso oo waxa weeye shareicada islaamka in lagu dhaqda ay laazim tahay ama ay xukunka la gelin karo waa nin soomaaliya la socda wuxuu leey dowlad hebel kama ay tagteen dowlad hebel kama ay tagteen isaga waxaa la wey dowlad hebel waxaan la yaabay cirki rabbiga abuuray dhulka abuuray isaga abuuray agtiisa wax weyn lama ahan iyo sharcigiisii dowlad hebel lama aynan leeda marka dowladaha noocaasa waxaad dareemaysaa cadaaladda inay dowlado badan ay ku dhamaan oo magaca islaamka sheeganay lilasaf ashadiid waa murug aad u weyn weliba maxaa yeelay diin اlcadli wanabiy اlcadl wallaahu aladii amara alcadla diintoodii ayaa maanta inta laga tagay ayaa ummado kale oonba xataa diinta rumaysnayn ay inay cadaaladda looga dhowaadaan khatar noqonaysa mararka qaar nasal اllah asalama alcaafiya marka arrinta iyada ah lidalia dowla cumaaniya ayaan taarikhdeeda waxyaaba badan ka arkay tasiiskeedii iyo asaaskeedii waxyaabaha ay ku istaagtay waxaa ka mid in cadaaladda ay ugu dadaali jireen aan aad ula yaabay waxay ku leeyihiin xitaa qofka aalimka ah waxay leeyihiin qofka aalimka in la cafiyo waa ulmu lilmadluum qofka la dulmiyey ayaa ulmi qof aalim ah oo wax dulmiyey in liska iska daayo oo ama la qariyo ama la hoosaasiyo ama cadaaladda aan lagu fulinin kii madluumka ah oo la dulmiyey ayay dulmi kaleuta saasaa shicaar u ahaa asaas u ahayd lidaalika meesha ay gaareen waad ogsoontihiin iyo inta boqoloo sano ay caalam islami xukumayeen maca maa fiihim oo bashar ay yihiin marka waxaan kala jeedaa cadliga waa cajiib marka nabigeenna cadligaas ayuu dibada udibada u aasay iyo mxuu tiirasha ood leeyahay faatima ina maxamed ah calayhi الsalaatu wasalaam waradia allahu ta ardaha haddii ay xaddo gacanteeda waan goyn laha ayuu nabigeen sal slm waficla wasadaqa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali slm wuu goyn lahaa waxaashaha an tasriq inay xaddana ilahay baa muxuu ka naزahay subxaanaه wa tacaala xadiid afar kun iyo iyo sagaal boqol iyo labaad waa xadii saxiix isna qaala imam xarit miskin qiratan alي waan asmc can ibn wahb cabdillah bn wahb misri qala akhbarna yunus ibn zayd alayli wa iqa can ibn shihaab الzuhri wa maxamed muslim ibn shihaab الzuhri ana curwa bn zubayr akhbarahu wuxuu sheegay radia allahu can اljamiic can caaishata umi اlmuminiin umuna caaisha inuu ka wariyay ana imra'atan haweeney saraqat inay waxaday calaa fi cahdi rasul rasulka zamanki sal slm fii ghaswati اlfatx weliba duulaanka fatxu maka ay ahayd fa utiya biha rasul rasulka ayaa loo keenay waxaa laga yaabaa shay u dembeey oo gacanteeda gal xilligaas inay dhacday laakiin howlo badan ka horeeyey fa fautiya biha rasu rasulka aya loo keenay sl slm fakalamahu fiiha waxaa kala hadlay usaamata bn zayd ayaa kala hadlay howlihii dheerahay oo yaa la hadla iyo howla hadlay waa iskaga soo booday falamaa goorta kalamahu uu la hadlay talawana wuu isbedelay wejhu rasul rasulka wejigii sl slm oo faqala rasul rasulka wuxu yhi sl slm atashfacu miyaad ka ergeynaysaa fii xadin fii ibطaali xadin xad burintii oo min xuduud ilah xuduud alla ka mid ah xad ilaahay adiday subxaana wa tacala min fowqi samaawaat uu ka dejiyey in la buriye ayaad erge ka tahay muxuu faqal lahu sam wuxuu ku yidhi istaqfir ya rasuulka allow dembi dhaafi alla i weydii falammaa goortii kaana u had alcashiyu galabti oo galab la gaaray kaanadan waa tii taamad ahayde qaama rasul rasulka ayaa istaagay sal slm faatnaa cala allahi alweyne ayuu muxuu ahaa ammaanay caza wajal bimaa shay ayuu ku ammaanay huwa alla weyne ahluhu ahlu asaga uu yahay uma kadib qaal wuxuu yidhi amaa bacd intaa kadib inamaa in kale maan halaka annaasu dadkii ayaa ahligmay qablakum idinka horreeyey annahum ayagii kaanuu waxay ahayeen idaa saraqa fiihim shariifu qofka sharafta lah oo macnaha lah oo aadka dadka laga maamuusa markuu xadar taraku ay isaga tegi jireen waidaa saraqa fiihim daciifu qofka tabardar markuu xadar qaamuu calayhi lxadda xadka ay ka ogi jireen uma kadibna qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi sl slam waladii alii baan ku dhartay nafsii nafteed biyadii gacantii ay ku sugan tahaye ilahay baa yad loo sugayaa yadan yadan taliiqu bijalaalihi wacdamatihi wasulaanihi wa kibriyaaihi wa waa ilaahay gacan u qalanto tan bini aadanka yay kugu soo dhicin qolyaha mushabihada qolyahan muxuu ahay mucailada marka ilaahay ka nasahayaan inuu gacan leeyahay oy diidayaan markiiba maskaxdooda maba geli karto mana qaadi karto ilaa gacan bini aadan mooyane markaasay le ilahay gacan ma laha tashbiiha ka imaan ilahay wuu nool yahy bini aadamkan wuu nool yahay ma tashbiih baa ka imaanay maya waa xayaatun hayru lxayaat xayaatada ilahay xayaatada bini adamka ma isku sabihi karaa maya ayaga waxay qirayaan kuwa iyaga laftirkooda oo yadka diidan ilaahay xayaatadiisa ay qirayaan xayaatada alla sooma qirayaan ha daatada allna way qirayaan oo haddaa daata aad qiraysay maxaad u diidaysaa midaan muxuu aha kale maa yuqaalu fi اdaat yuqaalu fi اlyad wama yuqaalu fi اlxayaat yuqaalu fi اlyad masalada marka caqiidada waa masalo kale oo ashaacirada iyo qolyaha ka dambeeya oo mxuu aha kulaabiyada iyo sida mxuu aha muctasilada iyo ummadahaas muxuu ahay alquruun alcajaa'ib kuwaasa waxyaabaha isku rafaadiya marka meel cidlo aho lafcad ay toobin ku hayaan falsafo iyo waxaan loo joogin iyo meelo gacmays iyo meelaha raame iyo ay ka buuxaan muxuu ahaa abeesoodin ay faraynayaan waa ku lugo-ayaan nacam calaykum salam wat llahi barakaatu caawa baa laga dhaaf caawa waan fahmaysnaayo waxaan lahaa afar afar bog inaan caawa ka rida ayaan aad u rabay fahmo badan e hayse nacam haye fadal bismi illah a may aniga waan baxay hawla ii taageerada waan yar orda a hortiisu ku tukaday a duka ha a <laughs> koley masalada iyada hoosaan u eegeyna <laughs> waxaan u malaynaa mucaad ibna jabal iyo aahaar noocaas inaa jirta bal waan isu imaadayna horta aan dib u eegno maran goonihiisu aragna oon fiirino inaad mucaad ibn jabal ahaayaan u malaynaa bal waan fiirinayna insha allah waay waa yahay eh, xadiidka afar kun sagaal boqol iyo saddexaad waa xadiis صaxiix ah so halkaa ma joogna halkaa ma joogna akhbarna syd ibn asl marosi wahiqa qaala ambana cabd llahi mubaarak can yunus bn zayd ayli can zuhri qaala akhbarnii curwata bni zubayr أنa امرأaة haweeney sarqat waxay xaday fii cahdi rasul nabg zamnki sl slm fii غaswaةi الfatxi sanadkii maka la furtay maxaa idiin qoran mursal xadiidka mursala lagu yihi imaamka marka wuxuu sameeyey dhexda soo geliya xadidka inuu mursal yahay ood mawsuul lahayn ayuu kuu sheegayaa fafazica waxaa argagaxay qowmuha tolkeeda ayaa argagaxay ibnu zubayr ayaa toos nabig ugu warna soo ma jeedaan arrinta toos ibnu zubayr ayaa toos nabig ugu warna alah sl slam fafazica qowmuha tolkeeda ay argagaxeen laakiin xadiiku saix uu yihi muxuu saix ku noqday wuxuu saix ku noqday caaisha ayuu gadaal ka sheegay saas weeyaan fafazica qowmuha tolkeeda ay argagaxay ilaa usaamata ibna zayd ay u ergaxeen yastashficuunahu iyagoo ka erga dalbayaan inuu nabiga ugu ergay cala sl slam qaala curud cumar wuxuu yidhi falamaa goortay kalama usaamatu usaamau kala hadlay fiiha iyadii gabadhii u kala hadlay in xadka laga daaya talawana wajhu rasulilah nabiga wajigiisa ayaa isbedelay calayhi salaatu wasalaam qofku waad aragteeno markii aad waxyaabo dhiba arka wejiga u aragteen qofkuu kaduudayaa oo wejiguu madoobaanayaa oo yacnii qurux badan ma muuqanaysa markuu qofku faraxsan yahay in wejigiisii u arkaysaano wuu birbirqayaa annagaaba xataa garan karnaba nabigeenana alai sl nin cad ayuu ahaa dadka cadna waxaa weeyaan markay xanaaqaan ama kullaadaan wejiga ay casaani guduud ay noqonayaan marka waa kada ilaa hadeertaan dadka carabta iyo qolyahan kasii cad iyo waa saas waan ku aragnaa ama waa ku aragteenba o faqaala kadib rasulkan wuxu yih sl slm atukallimunii miyaad igala hadlaysaa fii xadin fii ibaali xadin xad burintii oo min xuduudillah xuduudda alla ka mid a ah. qaala usaamatu usaama wuxuu yihi istaqfir lii yaa rasul rasulka dambi dhaaf weydii falamaa goorti kaana hadal cashiyu galabti oo la gaaray qaama rasuulna nabiga istag sl sl khatiiban xaalu yimid khudbayni faatnaa wuxuu ammaanay allah alla caza wajal bima ayuu ku ammaan huwa allana ahlu ahl uu yahay uma kadibna qaala wuxuu yihi amaa bacd intaa kadib markuu alla ammaanay kadib fainamaa in kalamaan halaka annaasu dadku waxaa hligay talaka naas dad way halaagsameen halaka annaasu dadki ayaa haligmay qablakum idinka horey annahum ayagi kaanuu waxay idaa saraqa fiihim shariif qofka sharafta markuu qofka sharafta badan waxado taraku way isaga tegi jireen waidaa saraqa fiihim aciifu qofka tabardar markuu xadana aqaamuu caleyh xada xadkay ka oogi jireen waladii ali baan kuratay nafsu muxamed nabi moxamed naftiisa biyadi gacantay ku sugan tahay low ana faatimata faatima binta muxamedin sala allahu alay slam saraqad haddii ay waxada laqatactu yadaa gacanteeda ayan goyn lahaa uma intaa kadibna amara rasul nabiga alla wuxuu faray sal slm biyadi tilka almar'a haweeneyda gacanteedii ay an tuqtac in la gooyo faquicat waa la goy gacantii faxasuna towbatuha towbadeeda way subatay bacda dalika way tooba keentay oo qof toosan ay noqotay qaalat caaishatu waxay tihi radia allahu canha ardaaha wa kaanat waxay ayd gabadhaas taatiinii bacda dalika mid ii timaad intaa kadib oo fa arfacu xaajataha danta ay leedahay waxaan u koryeeli jiray oon u sheegi jiray ilaa rasul rasulka sala allahu alay waslem markay dan leedahay oy nabiga danka leedahay alai slam intay gabadhi imaado iyadoo gacan goon ayaa nabiga u koryeeli jiray oo danaha saxaabiyad ahayd oo reer bani maqsuum baabu tarkiibi isjeclaysiin laisjeclaysiiyo ama boorin laisku booriyo fii iqaamati alxaddi xadka in la ooga oo xadka la oofiyo in lis eh, muxuu ahaa laisku booriye ayuu baabkan u baabyo weyaan xadiidka afar kun sagaal boqol iyo afaraad waa xasanu bilafdi arbaciina kaladii bacdahu xadiidkan alaaiina noo imaan doonta alaaiinka marka bedelkiisa wuxuu xasan ku yahay in laga dhigo arbaiin arbaciina sabaaxan waana noo imaan doona insha allah tabarak watacala qala imam na sayd ibn nasr marwazi waiqatu qala ambana cbdillah maalik waa imamka can ciisa ibn yaziid almarwazi waa maqbuul qala xadaثani jariir ibn yaziid albajali waa daciif anahu samic wuxuu ka maqlay aba zurcata ibnu camr ibnu jariir albajali ikhtulifa fii ismihi waahiqe xadiisoo ka warramay anahu isaga samica inuu ka maqlay abaa hurayra radia allahu ta waa cbdirxman skhdawsi qul isagoo le qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm xadun xad oo yucmalu fi lardi arlada gudaheeda lagu fuliyo oo lagu camalfala ayaa khayrun ugu khayr badan liahli ardi dadka arlada ku sugan min an yumtaruu in la roobeeyo oo roob la siiyo alaaiina sabaxan soddon subax hal xad oo la fuliyo ayaa ka qayb badan arbaciinka noo imaan doona xadiidka afarkun sagaal boqol iyo shanaad waa xadiis xasanun mowquufun fii xukmi marfuuc waa xadiid xasan kow mowquufun oo saxaabiga lafdi ahaan uu yidhi laakiin wuxuu leehay xukmu rafci in nabiga loo kor yeelay xugun ayuu leeyay maxaa yeelay waa waxyaabaha saxaabiga uusan ra'yigiis ku dhihi karin qaala rasuulu اllahi salى اllahu alay waslem ama facala rasul lah sal slm ama fucila cinda rasul lah sal slm markuu saxaabiga yidhahdo qaali nabigaa yidhi ama nabigaa ku camal falay oo saa sameeyey ama nabiga agtiisa lagu sameeyey mana inkirin markuu yidhaahdo waa marfuuc sariixa oo cad marfuuc waxaa jira la yihah marfuucan xukman oo ah saxaabiga shay hadduu sheego xugun oon ra'yi lagu sheegi karin lahu xukmu raf inuu nabiga loo kor yeelo xukunkiisa ayuu leeyahay marka xadiidkan waa mawquuf oo saxaabiga ayuu ku jooga laakiin wuxuu leeyahy xukmu rafci waana xadiid xasan qala imam bna cmr ibn zurarat alkilaabi wa iqatu habt qala ambana ismaciil ibn culaya waa imaamki iqatun habtun qala xadaثana yunis ibn cubayd alcabdi mawlaahum wa iqatun habtun faadilu waric can jariir ibn yaziid albajali wa daciif can abi zurcata ibn camr ibn jariir wa iqa qala wuxuu yihi qala abu hurayra wuxuu yihi iqaamatu xadin xad oo lagu ogo biardin ara ayaa khayr ugu khayr badan liahliha reerkeeda iyo dadkii muxuu ahaa arladaas min maarin min maari arbaciina leylatan afartan habeen roob joogto oo ku da'a oo barwaaqeeyo hal xad in laga oofiyo oo halka xad la fuliyo ayaa ugu khayr badan ayuu leeyahay xadiidkan xukmu rafciuu leeyahay baabu lqadri qadar ayuu baabkan u baab yahay alladii qadarkaasoo idaa saraqahu taari qofka tuuga markuu xada quطicat yaduhu qofka tuuga ah wax walba ood xada ma loo goyna gacantiis maya waxaa jirta xad lagama maarmaan in la helo saas weyaan xadiidka afar kun sagaal boqol lixaad waa xadiis صaxiixu bilafdi alaaثatu ataali oo noo imaan doona xadiidka dambe lafdigaas ayuu saxiix ku noqonayaa xadiidka dambe ayuu kan hore saxiix ku noqonaya bilafd alaaثa alaaثa akhbarana cabdالxamiid ibn moxamed alxarani wa qala xadaثana mkhlد ibn yaزيid aljazari wa saduq lahu awham qala xadaثana xanطla ibn xandla ibn abi sufyaan alaswad alqurashi wa iqaة xuja qaala samictu naafican mowla cabdilahi bni cumar khaaab qala wuxuu yihi naafic radia allahu can jamiic samictu cabdilaahi ibni cumar ayaan ka maqlay waa taqana cbdilahi bni cumar ibn cumar ibn khaaab radia allahu tacala canhuma yaquul isagoo le qaطaca wuu gooyey rasul rasuulka al sala allah alay slam fii mijannin mijannin tursi iyo gaashaan qiimatuhu qiimadiisa ay tahay khamsatu daraahima shan shilin oo fida ah kada qaala saasuu yidhi weeyaan cabdulahi bin cumar wuxuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu salaam xilligiisii nin xaday gaashaan qiimihiisana shan shilin oo fido ah uu jooga ayuu nabigeenna calayhi salaatu salaam gacantiisa u jaray qiimihii marka muxuu noqday wixii shan shilin gaaro laiskuma hayo ka yarna waa noo imaan doontaa afar kun iyo sagaal boqol shan shilin oo lacag kenyaha u malaynin de afar kun sagaal boqol iyo toddobaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay sl an yunus ibn cabdillah ala sadafi wa hiqa qaala xadaana ibn wahb qaala xadaana xandala waaiqe ana naafican xadiidku waa rubaaci markaysan khumaasi weyaan ana naafican xadadan wuxuu warramay ana cabdlahi bn cumr khaaab radi allahu tacala anhuma qaala inuu yidhi qaca rasuula nabiga lagu goy sal slm fi majanin gaashaan amanuhu lacagsi ay tahay alaa dirahima saddex dirham saddex weeyaan saddex dirham waxaa weyaan waa ti aan sheegnay qaala abu cabdiraman u yidhi hada asawaab sida saxda waxaa weeyaan saddex dirham inuu ahaa xadiidka cabdullahi bin cumar u wariyey nabigeenna muxuu aha ninka gaashaanka uu u gooyey dartiis in qiimaha gaashaankaas uu joogay saddex shilin oo fida ah weeyaan xadiidka afar kun sagaal boqol iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala imam bn saciid can malik can naafic can ibni cumar kana rubaaci ah ana rasulka al sl slam qaطca wuxuu goy fii mijanin gaashaan amanuhu lacagti ay tahay alaaatu darahima saddex shilin oo fida ah marka qofka tuuga hadduu saddex shilin oo fidoah xado shuruudii xaditaanka waxgoynayna laga helo khalaas xadii afar sagaal boqol iyo sagaalad waa xadii saxiixa قال الإمام يوسف بن سعيد المسيسي وثيقة حافظ قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور وثيقة اختلط في آخره عن ابن جريج عبد الملك بن عزيز بن جريج وين قال حدثني إسماعيل ابن أمية الأشدق أن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثه وحو ورمي أن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنهما حدثه إنه شاقي ana nabiya nabigeena sal la sm qaca inuu gooyey yadda saariqin nin tuuga gacantii saraqa xaday tursan gaashaan min sufati annisaa meesha dumarka waxaa weeyaan xaggooda ah ama meesha ayaga salligooda ah ka xaday weeyaan sufat rijaali sufat nisa kala jiri jirtay amanuhu lacagtii ay tahay alaa dirahima saddex dirham xadii afar sagaal boqol i tobnaad waa xadii saxiixa qala imam maxamed ismaaciil ibn ibraahim abuhu abu ibn culaya waa qaala xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayn waa tabt can sufyaan بن عyayna may athawri weyaan can ayuub ibn abi tabat sakhtiyaani watiqad tabn xuja can ismaiil ibn umaya ismaaciil ibn umaya haddaan soo marnay waa alashda waa cabdullah cabdulahi badelkeeda cubaydullahi ay u qoran tahay cubaydاlahi ibn cumar ibn xafs alcumari waaiqatu tabt wa muusa ibn cuqba alqurashi waaiqatu imaamu fi اlmagaazi can naafic can ibn cumar radi اlahu ta anhu ana nabiy nabigana sl sm qada wuxuu gooyey fii mijanin gaashaan qiimatuhu qiimadiis ay tatalaad dirahim saddex dirham intaa weeyaan xadiista marka waa isleeyihiin aan soconna afar kun sagaal boqol iyo ko iyo tobanaad xadiidka ah صaxiixu mima qabla xadidka hore ayuu saxix ku noqonaya akhbarana cabdullahi ibn صabax ayuu yihi alimam nasaai alhashimi wahiqa qaala xadaثana abu cali alxanafi cubaydullahi ibnu cabdilmajiid alxanafi waa saduq qala xadaثana hishaam adastawai weeyaan can qataada can anas bn maliki khaadimi rasuuli اlahi sal slm ana rasul rasulka sal slm qaطca wuu gooyey fii mijanin gaashaan dartii ayuu gooyey qala abu abdiraman hada khaطu khaطa muxuu ku yahay marka khaطa muxuu ku yahay weeyaan khaطa wuxuu ku yahay in la raaciyo alaa daraahimtaas ayuu rabay malh wallah aclam xadika fur sagaal boqol toban iyo labad xadis saxiix xasan saxiixa qala imam nas akhbarna axmed ibn nasr alqurashi iqat faqihun zahid muqri qala xadaثana cabdullahi bn waliid wa saduq rubama akhطa qala xadaثana sufyaan can shucba can qataada can anas intaba waa taqanan qala wuxuu yidhi anas malik qaطaca abubakrin abubakr ayaa gooyey radia allahu canhu fii mijanin gaashaan qiimadiisa hams daraahima eh, shan dirham ay tahay hada asawaab kan ayaa saxa waxaa noo imaan doonta waxaa weeyaan isaga oo ka duwan oo waxaa weye xadiidka hore eh, xadiidka hore kana ka saxsan ayuu la jeedaa in nabigeena loo kor yeeray sala allahu aleh wasalam laakiin khamsada miyaa sax min saddexda hore waxaan usoo marnay saddex hadduu nabiga yahay ala sla slam xadiid afar sagaal boqol qala imam adna mxamed mn canasi wa iqatun xaafid qala xadaana ama can abi daawuud abu daawud alsi wa iqatun xaafid halia fi axaadiid qala xadaana shucba can qataada qaala samictu anasan yaquul saraqa rajulu nin baa xaday mijanan gaashaan calaa cahdi abi bakrin abu bakr zamankiisa radia alahu ta a faquwima hamsa daraahim shan dirham ayaa lagu qoymay faquica markaasaa gacanti laga jaray weeyaan dikru اkhtilaaf calى zuhri xadiidkan laftarkiisu khilaaf laisku khilaafay alimaam zuhri sheegitaan la sheegay ayuu baabiyo weyaan axaadiista aan soo maraynay oo hadda aan ku soconnay laftirkeedii oo zuhri laga wariyey habka zuhri laisugu khilaafay intaasunbuu imaamka soo aroorina laakiin matniga matni kale hasugina matni kale ha sugina weeyaan ruba muxuu ahay iyadoo mar diinaar la sheegay ad arki doontaan rubu hal meel waa shilinkii eh, eh, dahabka ahaa oo afar meelood meel darteed wax loo jaray tanna waaba soo marnay marka iyadoo kala duwanaan mari doonaa wax ishkaal weyn kuma jiraan weyaan xadika afar kun sagaal boqol toban iyo afaraad waa xadii saxiixa qala imam nasa qtayb bn sacid qala xadaثna jacfar bn sulayman wa saduq zahid ytashayac can xafs ibn xasaan wa maqbul can zuhri can curwa can caaisha radia allahu taala anha um imuminiin eh, ayaa qaalat waxay tihi qaطaca rasul nabiga wuu gooy sal slm gacan qof tuuga fii rubci diinaarin diinaar oo shilin dahaba oo afar meelood loo qaybiyey hal meel u xaday awgeed ayuu nabigeenna gacan qof tuuga u jaray saasay leedahay umuna caaisha radia اlahu taala anha xadid afar sagaal boqol iyo toban iy shanaad waa munkar mukhaalifat iqati miya mis mukhaalifat daciif liman huwa awaq minhu abarana haaruun ibn saciid aleyli wa iqat fadil qala xadana khalid ibn bazaar bazaar alayli wa saduq yukhti qala xadana alqasim ibnu mabruur wa saduq faqiihun أثنى عليه مالك عن يونس بن زيد الأيلي عن مشاب الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وxuu yidhi لا تقطع اليد gacan looma gooyo إلا في ثمن المجني lacagta iyo qiimaha gaashaanka ma ooyane ثuluثu diinaar diinaar markii waxaa weeyaan saddex meelood loo qaybiyo hal meel aw nisfi dinaarin ama dinaar niskii fasaacidan ka badan sida anaga muxuu ahaa axaadiista xataa mutafaq ku talan waxaa weeyaan rubcu dinaar waa dinaar oo afar meel loo qaybiye hal meel markaasuu munkarku noqda xadidka afarkun sagaal boqol iyo labanina yukti an ku jira waa la soctana saduuqiina xadidka afarkun sagaal boqol toban iyo lixaad xadiis saxiixa ah. qaala alimamu nasawi raxmatullah kuna maxamed ibnu xaatim alqushayri wa iqa qala ambana xabaan ibn musa almarwsi wa iqa qala xadaثana cabdullahi mubaarak waa imaamki can yunus bn zayd alayli can shaab zuhri qaala qaalat camra camra binti abi bakr camra bint cabdiraxman wey cafwan cmr bint cabdiرaحmaan waa taabiciyad waana iq can caaishaةa um miniin radi اlahu ta an rasul waxay ka warisay rasuulkeenna inuu yidhi calayh الslat slam tuqطacu waa la goyni yadu saari qofka tuuga gacantiisa fii rubci diinaarin diinaar afar meel loo qeybiye hal meel hadduu xada waa la goyni waa mutafaq alيh waa ujeedaan xadidka afar sagaal boqol toban todobaad waa xadis صaxiixa qala imam nas akhbarana alxariث ibn miskiin qira'at alيh waan asmc can ibn wahb can yaziid اlayli can shaab zuhri can curwa camra curwa iyo camra labada waa taabiciin waana iqaat weeyaan can caaishaa um اlmuminiin radia allahu ta ardaha ana rasul rasulka sal sl qa rsulkan wuxuu yidhi tuqطac waa la goyni yadu saari qofka tuuga gacantiisa fii rucbi dinaarin dinaar afar meel loo qaybi hal meel iyo fasaacidan wixii kasii badan xadidka afar kun sagaal boqol toban iyo sideedaad waa xadis saxiixa qala imam nas abdullah xasan moxamed azacfrani waa iqa qala xadana cabdulwahaabi ibnu caطاء اcijli mowlahuma saduq rubama akhطأ can saciid ibn abi caruubata can macmar ibn rashid اlasdi can zuhri can camra can caaishata can الnebi sal slm qal nabigeen wuxu yih alay sl slam waradia allahu tacala can jamiic saxaabati rasul lah sl slm waraxima allahu jamiic aruwaat qaala wuxuu yih rsulkeena alah sl slam tuqطacu yadu saariq qoftuu gacantisa waa loo goyni fii rubci diinaarin diinaar afar meed loo qaybi hal meel xadii afar kun sagal boqol toban iyo sagaalaad waxaan u ordaa mataqaanaan axaadiista matnigooda waa isleeyihiin marka meelahan inaan muxuu ahaa ku yara geshiinna ma ahan axaadiista kale oo matnigooda uu ka duwan yahy inaan gaarnaan raba oon hore u soconno marka ila socda dheda halila xirto xadika afar kun sagal boqol toban iyo sagaalaad waa xadiis saxiixa qala imam isaq ibn rahim aandri qala ambana cabdirazaq ibnu hamaam sancani wa iqatu xaafid can macmar ibn rashid alasdi can zuhri can camra can caaishata can rasul sl sl rasulkan wuxuu yidhi tuqطacu yadu saariq qofka tuu gacantiis waa loogaaya fi rubi dinaarin dinaar afarmed loo qaybi iyo fasaacad wix ka badan can xadidka afarka sagaal boqol labaatanaad waa saxiixin mawquuf qaala imaamu nasri calamatullah suwayd ibn nasr marosi qaala ambana cabdullahi mubaarak can macmar can mushahaab can camra can caaisha qalat waxay tiri umuna caaisha tuqطacu lyadu gacanta waa loo goya fii rubci dinaarin dinaar afarmeed loo qaybiyo fasaacidan ruwaadda iyo ariiqa ay u warinaan lafdiga maaha xata umbaa kala duwan mooyane in gacan la goyna dahab hal dinaar ahoo afar meed loo qaybi meel ka midna qofka duuxada loo goyna intaas way inta axaadiista ay sheegayaan amaba waxaa weeyaan nabiga hadalkiisa laga soo wariyey ama nabigeenna ala slam ayaa saa u gooy hala yidhaahdo waa isku mid farqi ma lahan xadidka afarka sagaal boqol iyo iyo kow iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imam isxaaq ibn ibrahim wa qutayb ibnu saciid can sufyaan ibnu cuyeyna can zuhri can camra can caaisha qalat waxay tir umuna caaisha kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka sal slm qaala qutayb qutayb wuxuu yidhi oo ruwaaddii xadiidka marka hore wareysay oo bilowga ahayd abu daawud anasai uu ka waridha cafwan isxaaq ibnu ibraahim ibn rahawe weyaan iyo qutayb ibn saciid ahayn soo mahen qaala qutayba qutayba wuxuu yidhi kaana الnabiyu saasuu yidhi lafdigaas ku dhawaaqay yaqطacu mid gooya fii rubci dinaarin dinaar rubciis i fasaaid rubca waaba naqaanaa waa ogsoonteen rubac sokor isaar waa intuun rubac sokor magacay tahay waa kiilo afar loo qaybiyey laba nus kiilo ayaa rubca laba nus kiilo nus kiilo laba loo qaybiya rubca xadiiq afar sagaal boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nas kana xasan ibn moxamed azacfraan waatay qala xadaثna cabdiwahaab ibnu caطa wa saduuq rubama akhta can saciid ibn abi caruba can yaxya ibn saciid alansaari can camra can caaisha can inabiy nabigeena wuxuu ka wariyey ama ay ka warisay radia allahu tacala canha waardaaha wa sala allahu calaa nabiyina muxamedi waali w sabi slm qaala nabigeenu yidhi tuqطac waa lagoyn yadu saari qofka tuu gacantiisa fii rubci dinaarin dinaar rubciis iyo fasaacidan wix kasii badan ahbaranii ayuu yih alimam nasai xadiidku afar kun sagaal boqol iyo saddex iyo labaatanaade waana saxiixa akhbaranii yaziid ibnu moxamed ibnu fudayl aljazri wa maqbuul qala xadaثna muslim ibnu ibrahim alasadi iqaة maأmuun mukhiru camya fi akhirihi qala xadaثna aban aban yaziid alcaطar wa iqaة lahu afraad qala xadaثna yaxya bn saciid alanصari can camra can caaisha ana nabiya nabigeena sal la slm qaala nabigan wuxu yhi tuqطacu yadu saariqi qofka duu gacnti waa loo gaya fi ruci diinaarin fasaacidan xadidka afar sagaal boqol iyo iyo afar iyo labaatanaad waa saxiix mawquuf walaa yunaafi marfuuc xadidka mawquuf waa saxaabiga ayuu ku taagan yahay oo mun caaisho ah laakiin xadiidka marfuuco nabiga loo kor yeerayna haba yaraatee eh khilaaf kuma keenay ahbarana swayd ibn asr marosi qaala ambana cbdullahi mubaarak can yahya bn saciid alansaari can camra anaha camra samcat waxay ka maqashay caaisha taquul iyada yuqطacu waa la goyni fii rubci diinaarin diinaar afarmeed loo qaybiy fasaacidan ayaa loo geyna qaala abu abdiraman yir hada asawaabu min xadiidi yaya yaxya ibna saciid eh, alansaari markii ay noqoto riwaayadda markuu warina in xadiidka uu mowquuf ahaado ayaa sax uu leeyahy oosan marfuuc noqonin xadidka afar sagaal boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiid saxiix mowquuf qal imam mamed bn cla alhamdani wa iqatu xaafid qala xadana ibnu idriis cabdulahi awdi weyaan cabdulahi bn idriis alawdi wa iqatu faqihun caabid can axmed saciid alansaari can camra can caaisha qalat waxay tii alqaطcu goynti fii rubi dinaarin dinaar rubciis iyo fasaacida wix ka badan ayay ku dhacaysaa weyaan xadii afar sagaal boqol iyo lix iyo labaatanaad waa saxiix mawquuf qala imam qta ibn sacid qala xadana sufyaan can yaxya ibn saciid wa cabda rabihi cabdirabi ibn saciid alansaari wa iqa rusayq ibnu xakiimin ayli waa iqa saaxibi ayla annahum iyaga samicu waxay ka maqleen camra can caaisha qaalat waxay tir umna caaisha alqaطcu gooynta tuugga la gooyo fii rubci diinaarin diinaar rubciisii fasaacidan iyo ka sii badan weeyaan xadiiq afartan sagaal boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa saxiix mawquuf qaala alimaam nasr almd alxaris miskiin qiraatan aywan asmac ibn qaasim cabdiraxman bin qasim alcutaqi qaala xadaanii malik can yahya bn saciid alansaari can camra can caaisha qalat waxay tir umna caaisha maa aala calaya walaa nasiid maa aala iguma dheeraanin wakhtiga walama hilmaamin markaad muddo wax moogta moogta wallahi wakti hore igu dambaysayoo arrinkaas aad iguma muuqda alisdhaha moogta umana marka waxay leedahay war igu dheeraaday oo muddo dheer inay ka soo wareegtay an hilmaamayna ma ahan mana hilmaamin muddo dheerna kama soo wareeginoo iskagama kay darsanin ee wixii waan xasuustaa waa alqaطcu goynta fii rubc dinaarin dinaar rubciis ayaa qofka loo gooyaa ee umuna caaisha radia allahu taala ardaha xadiidka afar kun mise baabu dikri ikhtilaafi abi bakrin ibni moxamed wa cabdillaahi ibni abi bakr camra fii hada alxadiid camra binti cabdiraxmaan oo taabiciyadda ah oo iqada ahayd oo umuhun caaisho ka warinaysay ayaa laba nin ayaa waxaa ka kala wariyeen labadan habkay u kala wariyeen khilaafka ay iskhilaafeen in la sheego waa iyadna wax isbedeloo imaana ma jiraan wax isbeddeloo imaana ma jiraan weye matniga haaliban wuu isleeyahay xadiidka afar kun sagaal boqol iyo todoba iyo labaatanaad wixii isbedel ahna waa arki doonaa xadidka afar kun sagaal boqol iyo iyo todoba sideed iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam abu saalix moxamed ibnu zumbuur almaki waa saduuqun lahu awham qala xadaثna ibn abi xaazim cabdاlcaزiiz almadani waa saduuq faqiih can yaziid ibni cabdilaahi ibn usaamata ibn haad wa iqat muktir can abi bakr ibn maxamed ibn camr ibn xasm wa iqat caabid can camra can caaisha anahaa umuna caaisha samictu waxay ka maqashay rasul bay ka maqashay sal slam yquul isagoo le laa yuqطacu saariqu saariqa looma gooyo ilaa fii rubci dinaarin ilaa fii rubci dinaarin fasaacidan rubuc dinaar iyo kasii badan mooyan wax kale looma gooyo weyaan xadidka afar kun sagaal boqol iyo sagaal iy labaatanaad waa xadid saxiix mawquufa qaala alimam ana axmed ibnu camr ibn sarx almisri waa qala xadana ibn wahab qaala ahbarnii cabdiraxmaan ibn sulaymaan alxajari laa ba'sa bihi can abi bakr ibn maxamed ibn camr ibn abu bakr ibnu maxamed ibnu xasm oo caabid ah waa ninkaan soo marayna can camra can caaisha can rasuuli illaahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam labada nin oo iskhilaafi doonto waa laba nin midna cabdulahi ibn abi bakr weyaan midna abu bakr wa waa inoo imaan doonaa insha allah ninka kale can rasul lah sal sl sl mil awal xadidka hore oo kale ayuu ahaa xadidka afar sagaal boqol iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala imam xarid miskin qiratan aywan asmع can ibn اqasim cbdiرaحman bn qasim cutqi qala xadaثnii malik can cabdillahi bni mxamed bn abi bakr wa iqaة caabid can camra qaalat waxay tir camra qaalat caaisha caaisha waxay tir umuna alqaطcu goyntii fii rubcu diinaari fasaacidan rubcu dinaar iyo wix ka badan goynta ay tahay weyaan gacanta qofka loo goyn xadika afar sagaal boqol iyo ko iyo soddonaad waa xadiid xasanun saxiixu lisnaad akhbaranii ibraahim ibn yacquub asacdi iqatu xaafidun rumya binasb qaala xadaanaa cabdulahi xadaanii qof ahbaranii qofka la socda waa mualifkii qaala xadaanaa cabdulahi ibn yuusuf atinisi waa mutqinun iqa qaala xadaanaa cabdiraxmaan ibnu muxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu abi rijaal alanصari wصaduq rubama akhطأ can abihi abiis waa iqa can camra can caaisha qalat waxay tir umuna caaisha qaala rasul rasulk wuxuu yihi sala اllah alay slam yuqطacu waa la goyni yadu saariq qofka tuuga gacantiisa fii amani اlmijani gaashaanka lacagtiisa loo goynaya iyo qiimihiisa wa amanu mijani gaashaanka muxuu ahaa lacagtiisana waa rubcu dinaar rubcu dinaarka halkii dirham cafwan halkii dinaar oo dahabka ah waxaad u dhigmaa marka ayad ahayd laba iyo toban dirham ayuu udhigmaay halka diinaar shilinka dahabka wuxuu udhigmaay toban iyo laba shilin oo fidaah toban iyo laba marka loo qaybiya afar qaybood meeqay noqoni saddexay noqoni marka marka alaa daraahim markaan soo marayni iyo rubcu diinaarka waa hal shay kalama duuna sarafka xilligaa jooga saa ahaa saa ula socda waay xadika afar kun sagaal boqol iyo iyo kow iyo soddonaad sooma mise waa laba iyo soddonaad laba iyo soddonaad wax saxiix weyan qala imam na yaxya ibna durusta durusta alqurashi waa iqa qala xadaثna abu ismaaciil ibrahim ibn cabdilmalik saduuq fi xifdi shay qala xadaثani yaxya ibn abi kaiir aلطa'i mawlaahum waa iqatu tabt rasul idlis ana muxamed ibn cabdiraxmaan ninka la yidhaahdo xadada wuxuu sheegay can amra amra bint cabdiraxmaan can caaisha qaalat waxay tii umuna caaisha kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slm yaqtacu mid gooy alyadda gacanta fii rubci diinaarin diinaar rubciis xadidka fur sagaal boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas raxmatullah bn axmed bn mascada waa saduuqun asaami weyaane qala xadaثana cabdulwaarif ibnu saciid dakawan wey atamiimi wa hiqatu dabtan rumiya bilqadar wlam yhbut canhu qala xadana xuseyn ibn dakan mucalim wa iqatu rubama wahim an yaxya ibn abi kaiir can muxamed ibn cabdiraxmaan alansaari wa uma dakara kalimatan kalima ay sheeg macnaha can camra can caaisha qalat waxay tihi umuna caaisha qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm laa tuqطacu lyadu gacanta lama gooyo fi ila fi rubci dinaarin rubc dinaar mooyane fasaacida maa meesha ka maqan laakiin ishkaal ma lahan xadika afar kun sagaal boqol iyo afar iyo soddonaad waa saxiix maa qabla xadidka hore ayuu saxiix ku noqonaya muxuu saxiix noqonaya akhbarana abu bakr muxamed ibnu ismaaciil aلطabarani waxaa iqa qaala xadaثna cabdiraxmaan ibnu baxr waa maqbuul abu cali wayaari qaala xadaثna mubaarak ibnu saciid ibnu sacad ibnu saciid baa idiin qoran soo meesha ibnu saciid mise ibnu sacad ibnu sacd weeyaan saciida badela xadaana mubaarak ibnu sacd albasri maqbuul can yaxya bn abi kaiir qala wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii warramay cikrima mawla cabdilahi bni cabaas ana mraata haweenaydiisa cikrima akhbartu waxay u sheegtay xaaskiisu ka warinaya ana caaishata uma almuminiin haweenaydiisa markuu ka wariyey marka majhuula miya waaya maxaa ku oran imraatan miya imraata waa ubadi hadday imraata noqotana de waaba kasii daran ka daroor debi dhalwa hadday imraato noqotana meesha maba ka muuqato oo waxba lagama sheegin waa marka ayada majhuula xadiis saasu ku noqday marka xadii oo saxiix mimaa qablahu isaga keligiis marka saxiix ma noqon karo lakin xadid karo saxiix ku noqonaya anna caaishata uma almu'miniin akhbarata waxay u sheegtay anna rasul rasulka sal sl rasulka inuu yidhi tuqtacu alyadu gacanta waxaa loo gooyaa ama lagu tuqtac waxaa loo gooya alyadu gacanti fi lmijanni gaashaanka dartii ayaa loo gooyaa weyaan haddii ay xado xadidka afarkun sagaal boqol iyo shan iyo soddonaad waa saxiix maa qablahu wamaa bacdu xadidka hore xadidka dambe ayuu saxiix ku noqonaya akhbarana ama xadaana cubaydullah ibnu sacd ibnu ibraahim ibnu sacd aلzuhri alqurashi waa iqa saas imaam nasa'i wuxuu yidhi xadaثna qaala xadaثna cami adeerka waa yacquub ibn ibrahim yacquub ibn ibrahim waa iqaة faadil qala xadaثna abi abis wa ibrahim ibn sacd ibn ibrahim hy iqaة xujaة tukulima fiih bila qaadix can ibn isxaaq maxamed ibn isxaaq ibn yasaar alqurashi wa saduq yudlis can yaziid ibn abi xabiib alasdi wa iqaة faqih ana bukayr ibn cabdilaahi ibn ashaj wuu waramay ana sulayman bn yashaar waa iqaة faadilu axad اfuqahaai sabca fii cadi taabiciin xadaa wuxuu waramay ana camra ibnata cabdiraxmaan xadaatu inay u sheegtay anaha iyada samcta inay ka maqashay caaishaa umlminiin radia اllahu tacala canha wardaaha taquul iyadoona qaala rasul u wu sl slm laa tuqac yadu saare qofkuu gacanta looma gooya fii ma duuna almijani gaashaanka wax ka yar qiila licaisha caaisha waxaa lagu yidhi maa amanu اlmijani gaashaanka lacagtiisa amaba qiimihiisa miiqa weeyaan qaalat waxay tihi rubcu diinaar diinaar oo afar meed loo qaybi hal meel weeyaan xadidka afarka sagaal boqol iyo lixdii soddonaad wa saxiix weeyaan qaala alimamu nasa alamtul abarna akhbaranii axmed ibnu camr ibnu sarx axmed ibnu camr ibnu sarx wax dhammaana ma aha waa sheekada w <laughs> si fiic bay u socotaa mise baab kala ka sokey baab kama sokey waaye hahay qal xadana ibn wahab qaal akhbarnii mahrama mahrama ibnu bukayr ibn cabdillahi ashaj abi abis oo cabdilaahi ibn ashaj ah waa iqe eh kan horena waxaa weeyaan makhrama waa saduuqi can salayman ibn isaar can camra can caaisha anaha caaisha samicad rasu rasulka ay ka maqashay sal slm yaquul rasuulkeena isagoo lah ay ka maqashay laa tuqطacu yadu saariqi ilaa fii rubu dinaarin fasaacidan fasir may u baahanta kubadaalinay xadiika farku sagaal boqol iyo toddoba iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qa aa harun bdlahi amal qal xadana qudama ibn muxamed alashjaci wa saduq yukhti qala xadana mahrama ibn cabdilahi ibn bukayr weyaan ibn bukayr ibn cabdilahi alashaj can abiihi qaala wuxuu yihi samictu cuثmaan ibn abilwaliid oo maqbuul ayaan ka maqlay mowla alakhnasiyiina yaquul isagoo la samictu curwa ibna zubayr ayaan ka maqlay samictu curwa ibna zubayr yaquul isagoo le kaanat caishatu xayt muminiin tuxadiu mid ka sheekaysa can inabi nabigana ka sheegta sal slm laa tuqطacu اlyadu gacanta lama gooyo ila fi lmijani eh, gaashaan dartii mo in wax kale looma gooyo iyadooda ayaa waxaa weeyaan ayaan maqlay miska wadna waqti fiican weli noo harsanay aw amanihi amaba qiimihiis ma wadna mise waa joojina ya maad hadashaan ma joojina mise waa wadna ma wada waaye rubuc saca noo dhiman alxamdulilah hadda waxaan soo akhrina mataqaanaa afar beejaan soo akhrina ya arbaca sooma ya mm waan wadi waan wadi waan wadi bale ma jirto caawa waan u sheegay cashar waan u sheegay mogta caawa wadayna insha allahu tacaala waayo xadidka afar sagaal boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa mtaqbana abu bakr ibn isxaaq asakani wa iqatu tabt qala xadaثna qutami ibn moxamed الأشجع وصدوق يخطي قال أخبرني مخرن ابن بكير بن عبد الله الأشج ابن الأشج عن أبيه قال سمعت عثمان ابن أبي الوليد يقول إسوار سمعت عروة ابن الزبير meesha hore oo samictu curwata ibni zubayr baa idin qoran ibnaka dhiga khalad weeyaan tan hore xadiidka hore oo afar kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo toddoba ah curwata ibni zubayr baa noo qoran nusqadanaga ibnaka dhig ibna yaquul isagoo kaanad caaishatu waxay ahayd tuxadiu mid ka sheekaysa can nabiy ilahi nabiga ka shekay sal slm annahu nabigeena alah sl slam qaal inuu yihi nabigeena laa tuqطacu lyadu gacanta looma gooyo ila fi lmijani gaashaan aw amanihi ama mxua qiimihiisa iyo lacagtiisa wazacma wuxuu sheegay ana curwata curwa qaala inuu yidhi almijanu arbacatu darahim wa afar dirham afar dirhamiya saddex dirham aan isku ogeyn aan isku ogeyn sidaan soo marna waad ogeyden xadidka afar kun sagaal boqol iyo iyo sagaal iyo sodon lakin asaga haduu sheega xataa ishkaal weyn ma laha xadiis naskeedo cadeed ayaa nagu filan xadii afartan sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadis saxiixa qaala wuxuu yidhi wa samictu sulaymaan bn yasaar qaaladan yaawa maya ma gaari kara inaadba mucalaq iyo mooyaane mucalaqaad kale bukhaari aan ku naqani bukhaari mogta marka uu iska bada wuxuu leeyahay qaala abu hurayra mucalaqaat bukhaari yaa la yihahdaa marka alimaam anasai mucalaqaat anaga kuma aqoonin haddii marka aan rabno waxaan dhigi karna waa mucalaqaat haa sheegtay halkaas laga bilaabay waxaa kaloo suuragal ah in waxaa weeyaan sulaymaan bn yasaar bedelkii muxuu ahaa meeshaan curwa ibn zubayr soomahin curwa camra isku aadan yihiin ninka la yihahdo sulayman bn yasaar waxay isku aadanaanayaan cuثmaan ibn abdiwaliid soo marka inuu ninka yidhaahdo cabdullaahi ninka la yidhahda bukayr makrm ibnu bukayr ibnu cabdilaahi ibnu ashaj soomamahin marka bukayr eh, makhramo aabihiisa bukayr maan inuu bukayr yidhi waa samictu sulayman ibn yasaar inuu yidha suuragala oo bukayr ninka saa dhaha uu yahay labada waa suuragal haddii imaam anasaa'i mucalaqaadkiisa aan ku darnaana ishkaal ma lahan laakiin kuma naqaano mucalaqaad asal ahaan ilaa naadiran marka waxay noqonaysaa eh, bukayr ibnu cabdilahi ibnu ashaj inuu yidhi wa samictu sulaymaan cumaan ibn abilwaliid bas kama maqlini sulaymaan ibn yasaar na waan ka maqlay yum isagoo sheegi anahu isaga samica inuu ka maqlay camra taqul iyadoo dhan samictu caaishata baan ka maqlay tuxadiu iyadoo ka warramaysa ama sheegaysa annaha iyada samicta nay maqasha rasul rasulka sl yqul isagoo dhan laa tuqطacu lyadi gacanta looma gooya ilaa fii rubci diinaarin diinaar rubciis famaa fawqa iyo wax ka sarreeyo xadiidka kun sagaal boqol iyo afartanaad waa saxiixun maqtuuc mukhaalifun marfuuc waa saxiix laakiin hadalkan hadal saxaabina ma ahan hadal waxaa weeyaan eh, nabina ma ahan calayh isalaat slaam marka waa hadal maqطuuc ah laakiin maqطuucaas waxaa weya waa saxiix horta sanad ahaan laakiin wuxuu khilaafsan yahay wuxuu khilaafsan yahay marfuuci kii nabiga la kor yeehay saddex martaba xadiidka marka loo eega qofka loo tiirina saddexa loo qaybiya alxadiiث اmarfuuc ko kan labaad alxadiiث اlmawquuf kan saddexaadna alxadiiث اlmaqطuuc a loo qaybiya xadiidka dhowr jeer qaybo badanaad qayb saxiix xasan daciifa jira dhanka kale waxaa weye marka jawaari badan loo qaybiya mutawaatir iyo axaadaa jiro laakiin hadda marka la yidhahdo qofka loo tiirina man yudaafu iley qofka xadiid ku dhawaaqay marka loo eegaa saddexa loo qaybini marfuuc nabigeenna kan loo kor yeelay oo nabigeenna calayi sl slam uu ku dhawaaqay kaas marfuuca la yihahda ama qowl ama ficil ama taqriir ama sife khalqi ama khuluqi waxay noqotaba tan labaadna waxaa wey waa mawquuf saxaabiga hadalkiisa wa iyo ficilkiisa w la midka mawquuf wa maqtuucna waxaa weeyaan taabicigii wixii ka hoosey hadalkooda ay waxaa la yihahda maqtuuc waxaa kala duwan marka maqtuuc iyo munqaطic waa kala duwan yihin maqtuuc iyo munqaطic waa kala duwan yihin maqtuuc waa hadalka qofka taabicigii wixi ka hoosey munqaطicina waa xadiid sanadkiisa ay wax ka maqan yihiin haafaa ka maqan kaas munqaطic ayaa la yihahdaa oo nuuna ku jira kanna maqtuuc waa maqtuuc iyo munqaطic waa kala duwan yihin saa ula socda marka xadiidkan muxuu yahay waa maqطuuc oo weli marfuucun khilaafsan xadidka afar kun sagaal boqol iyo iyo afartanaad wayaan ahbarna camr bn cali falas ayuu alimam nasa alah atulah watiqatun xafid qala xadadana cabdiraxman mahdi waa imaamkii qala xadadana hamaam ibnu yaxya alcawdi watiqatun rubama wahim can qataada ibnu dacamat sadusi basri can cabdilaahi ibnu maxaa idin qoran danaaj maa idin qoran danaaj albasri waa iqa can sulaym bn yasaar qala wuxu yihi sulayman hadalka markii aa yeeshay sulaym yasaar saxaaba ma lahan hadalna maha alah sla slam waa maqtuuc qaala wuxuu laa tuqطacu alkhamsu shan lama gooya ilaa fi اlkhamsi shan mooyan looma gooya maxayt gacantaa marka inta laga jaro soo shanta ma gooyn soo shantaba ma gooys shanta ayadaa looma gooya ilaa shan dirham mooyane wax ka yar maya horaana xadiis saxeed maxaan soo marnay maxaan soo marnay talaadaan soo marnay marka warkiisa xaggaa la dhigaya waay xaggaa la dhigaya raximah اllahu raxmata waasica wajacala janata mahwaahu wamahwaana kadalika waayahay qaala hamaam wuxuu yihi falaqiitu cabdاllahi ibnu daanaaj magacooda adeeg badnaa faxadaanii wuxuu iga warramay can sulaym bn yasaar raxima اllah اjamic qala wuxu laa tuqطacu اlkhamsu ila fi اlkhams waa isku mid waay xadiidka far sagaal boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nasr alayh slam qana sayd bin nasr almadusi qaala anbana cabdullahi mubaarak can hishaam ibni curwa can abihi curwa ibni zubayr can caaisha qaalat waxay tihi umuna caaisha lam tuqtac lama goynin yaddu saariqin tuu gacantii fii adnaa lam tuqtac lama goynin yaddu saariqin tuug gacantii fii adnaa min xajfatin xajfada aw tursin waa isku midi waxaa weyaan gaashaan wax ka hooseeya looma goyn wa kulu waaxidin minhuma duu aman mid kastana waxaa weyaan waa mid u saaxib ah lacag u saaiiba ah, iyo qiimo u ah. mhm. afar sagaal boqol iyo laba iyo iyo afartanaad waa daciif axaadiis marka soo socoto munkar iyo daciifa ah, naftu imaamka nooga qaada aleyh raxmat ullah ilaa ay ka hoobata subxaan allah ahamr mucalaqu yusraqu ilaa laga gaaro waxaa weeyaan waa daciif iyo munkarun iska dhegeysta akhbarna maxamed ibn mutan canazi ayuu yihi alimam nasa a ramat la qala xadaana cabdiraman mahdi can sufyaan can ciisa ibn abi ciza eh, ama caza alkufi can ashacbi wa caamir mshaaraxil shacbi can cabdilaahi ibn mascuud sooma haddii cabdilahi la ilaaqo ana nabiy nabigana sal slm qaطa wuxuu gooy inkastoo on horaan waxaa usoo soconay cabdilahi ibni cumar ana nabig nabgeen sl sl wuxuu goy fii qiimati khams daraahiba shan dirham qiimadood ayuu nabigeen ku goy sala allahu alay slam xadii afar kun sagaal boqol iyo marka waa munkar waa daciif xadii afar kun sagaal boqol iyo saddex iyo afartanaad waa munkar qaala imam abarna maxamed bin haylan almarwsi qala xadana mucaawiya ibn hishaam alasadi saduuqun lahu awhaam qala xadana sufyaan athawri can mansuur bn muctamir can mujaahid bni jabr can aطaa bn abi rabax can ayman aymankan labaa laiskugu hayaa ayman alxabashi oo saxaabi ah iyo ayman oo taabici ah oonan nabigeenna wax ka warinin alayh slat slam sidoo kale waxba aanan ka warinin alkhulafaa اraashiduun aan waxba ka warinin labada waa laisku hayaa alcumuum waa noo imaan doona qaal wuxuu yidhi lam tuqطac lam yaqطac ma goynin ayuu dhahay aymankaas annabiy nabigena sal slm asaari qofka tuuga ah ilaa fii amani almijani gaashaanka lacagtiisa iyo qiimihiisa ma wax kale uma goynin wa aman mijani gaashaanka qiimihiisana yowma maalinta ayada dinaaru waa hal dinaar oo weyn badan rubu dinar iska ogeennay alaa arbacu meesha ku tahodaray marka waa munkar xadii afkan sagaal boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadii munkar asna qala imam akhbarna maxamed bashaar wbundar qala xadana cabdiramaan mahdi waa imaamkii qala xadana sufyaan اthawri can mansuur can mujaahid can ayman mawla zubayr wayaane qala wuxuu lam takun mahayn tuqacu mid loo goy alyadu gacantii calaa cahdi rasullah nabiga zamanki sal slm ilaa fii amaani almijani gaashaanka lacagtiisa mooyeen iyo qiimihiis wa qiimatu qiimadiis yowmada maanta ayada diinaaran waa diinaar waa munkar xadiiska fun sagaal boqol iyo shan iyo afartanaad waa munkar isna qaala alimam sa akhbarna abulashar annaysaburi axmed alashar alcabdi waa saduqun kaana yaxfad qala xaddaana maxamed bin yunis addabi mowlaahuma iqatu faadil qala xaddaana sufyaan can mansuur can alxakam ibn cutayba alkindi waa iqatun habtun can mujaahid bn jabr can ayman qala wuxuu yidhi ayman وحي أيمن لم تقطع لما قوين اليد كعنتي في زمن رسول الله نبي زمن صلى الله عليه وسلم إلا في ثمان مجني كاشانك قيمه سموين لعكتيسة وقيمة المجني كاشانك قيمة يومئذ دينار وهل دينار ما ربع دينار دينار أيضا صمرني mutafaq xadiistahayd waa munkar boogta xadiidkaas xadidka afarkan sagaal boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiis munkar isna qala imam nas akhbarna maxamed bashar bundar qala xadathana cabdullahi bnu daawuud alhamdani wa hiqatu caabidun amsaka can alxadiidi qabla mowtihi lida lam yarwi canhu albukhaariy ila biwaasita kow waa ninka isaga can cali ibn صالح الhمdاني واثقة cاabد عن maنsور معتmر عن الحكم عن مجاهد بن جبر وcطاء عن أيمن qال وu أيمن lm tuqطc alyadu gacantii lama goynin fii cadi rasul nabig zmk sl slm ila fii amani mijani gaashaanka qiimihiisa wa amanu qiimihiisa iyo lacagtiisana yowmaidin dinaaran hal dinar waa munkar xadika afar sagaal boqol iyo toddobiy afartanaad qala imam abarna haarun ibn cabdillahi alxamaal wa iqa qala xadaثana alaswad ibnu caamir ashaami wa iqa qala ambana xasan ibn صaalix xay ibn صaalix aakhir xay ayuu gaarayaa abtirkiisa xayigan waa awowgii saddexaad alhamdani wa iqatu caabidun rumiya bالtashayuc can mansuur muctamir can اxakm ibn cutayba اkindi can caطاء wmujaahid can ayman qala wuxuu yihi yuqطacu waa la goyna asaariqu tuugi fii aman mijani gaashaanka qiimihiisa loo goyna wa kaana am mijani mijani gaashaanka lacagtiisa maxay ahayd alcadi rasul nabig zamnka sal slm diinaaran aw cashara daraahima labadaba waxaa weeyaan waa wuxuu khilaafsan yahay nusuusta caddeed ayuu khilafsan yahay agga la iska dhigay xadidka farkun sagaal boqol iyo siddeed iyo afartanaad waa munkar akhbarana cali ibn xujr qaala abana shariiku cabdillahi qaadi waa saduq yukhdiu kaiira tagayar xifduhu lama waliya alqada can mansuur can aطa wamajaahid can ayman ibn ummi ayman yarfachu qaala wuxuu yidhi laa tuac marka laa tuac looma goy alyadu gacantii ila fii aman mijani gaashaanka dhaqaalihiisa mooyane iyo qiimihiisa wa amanuhu lacagtiisa yowmaydin dinaarun bay ahayd xadika far sagaal boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa daciif qaala imam nas qtay bn saciid qala xadana jamil abdilamiid dabi caw waxaan ugu filan lahayd inaan daciifkan kulli isdhaafino oo annagoo kulli ka baxnay mxuu ah saxiix iyo xasanka mxuu u soconno inaan mxuu ah caw ka tagnaa ficnay lakiin waqtiga aana cirbinahay habeen dambe intaana daciifa dana inugu soo noqonin dhowr xab baa naga dambeeya aad iyo aciif iyo munkar iyo weligeed nama soo marin taarikhdeen intaan wax akrinayn weli waxaano daciif iyo munkar hal mar hal fadhi waxasuustaan maya imaam anasaa'i waa ragga ugu dacfiga yar asxaab kutub sita la socda marka laga reeb bukhari muslim inaba caadi maahan jazaahu allahu khayr wa rafaca darajaatu fi cala alciliyiin juhdi wuxuu sameeya inaba caadihin waayahay maxay laakiin loo soo aroorinaa waxaa loo soo aroorinaa oo loo keena xadiidan daciifka ama munkarka hadhowtay inaadan banaan la istaagin oo sanadkan aadan meesha la soo istaagin qofkii ku yihahda mxuu ah xadiidkan aad soo daliishid waa daciif ku yidhahdana ad tirahda waa runta kan waa daciif laakiin waxaa weeyaan kan saxiix waa kaas fulaan fulaan fulaanaa wariyey saasaa laga rabaa si kale maaha waa yahay xadidka afar kun sagaal boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadiid munkara ah. qaala imam nas bana xujr qaala ambana magadaal u noqday afar kun sagaal boqol iyo sagaal iyo afartanaad abarna qutayb bn sacid ayu imam nisai alih sl qala xadana jr bn abdillah bn dabi can mansuur can aطa wmujaahid can ayman qalu laa yuqطacu lama gooy asaariqu fii aqala min aman mijani gaashaanka lacagtiis wax ka yar looma gooya xadidka afar kun sagaal boqol iyo kontonaad waa shaad ma midaan ka boodi ha waa aciif aciifkan aciif wa laa yuqطacu asaariqu fii aqali min aman almijan mjanida marka mashkiladta lama taqaanaa alaad daraahim iyo waxaan maraynaa alaad daraahim dinaar rubcu dinaar rubcu dinaarka iyo alaaada waa sax cashra ayaan soo marnay iyo iyo muxuu ay dinaar waxaas dhana marka meesha laga bixinaya adiga afartan sagaal boqol iyo iyo kontonaad waa xadiis eh, shaad ah qaala imam axbarna cubaydlahi ibn sacd ibn ibrahim ibn sacd alqurashi azuhri waa iqa qal xadana cami adeerkii waiqatu fadil qal xadana abi abihina waiqatu xujan tuklin fi bilaa qaade can ibn isxaaq ibn yasaar qurash waa saduq yudalis rumiya bilqadar watashayuc qaala xadana camr ibn shucayb can abihi can jadihi waa taqaanaa waa ninkaan soo mari jirnay waa saduuq isaga ana cطaa bn abi rabax xadata wuxuu sheegay ana cabdillahi bn cabaas radia allahu taala anhuma kaana inu cbdillahi bn cabas yaqulu mid ihahda amanuhu qiimihiisa iyo lacagtiisa yowmeed maalinta ayada casharatu daraahima waa toban dirham waxba kama jiraan xadika afar sagaal boqol iyo kob iyo kontonaad waa xadiis shaad ah waa shaad dabcan akhbarana yaxya ibnu muusa albalkhi waa iqa qaala xaddatana ibnu numayr waa cabdullahi ibn numayr hamdani waa iqatu saxib xadiid min ahli الsunة qala xaddaثna mxamed بn isxaaq can ayub ibn musa alqurashi waa iqa can caطa can ibn cabaas milahu xadiid kor oo kale kaana hamn mijani calى cadi rasul sl slm yuqawamu cashara daraahim toban dirhan ayaa lagu qiimeyn jiray intaan yaraan dhamayn iska sabra shantood daqiiqan ku darsanna waay xadidka afar sagaal boqol iyo labiyo kontonaad waa xadid maqطuc mukhalif marfuuc waa maqطuc wuxuuna khilafsan yahy marfuuc akhbaranii moxamed ibn wahb qala xaddaثna moxamed bn slmة almuraadi qala xadaثna xadaثani ibn isxaaq can ayub ibn muusa can aطa mursal wey xadidka xadidka afar sagaal boqol iyo saddex iyo kontonaad waa maqطuucun mukhalifan marfuuc akhbaranii xumayd ibn mascad asami ayuu yih imam nasa waa saduuq qaala can sufyaan ibn abi xabiib albazaar waa iqa can اarzmi arzmi waa cabdاmلك بن abi سulayman اarzmi waa صdq lahu awham can aطا بn abi رabax qaala adnaa maa shaykan ugu yar yuqطacu fiihi isaga dartii wax loo jaro gacanta hamn mijan waa gaashaanka lacagtiisa wa hamn mijani yowmaidin cashra drahima toban dirham qala abu cbdiرaحman wuxuu yhi wayman taqadama dikruna lxadiiثi xadiiskii inaan soo sheegn waa noo soo hormartay ma axsabu uma malaynaa ana low suxba inuu saxaabinimo leeyahay waqad ruwiya canhu xadiiثu aakhar xadiid kale ayaa laga wariyey yadulu calaa maa qulnah waxaan sheegnay caddayna hadalkan dambe marka imam nisaai waa jumla mustanafa isaga ayaa mxua dib usoo qaaday xadiidkan cilaaqa lama lahan nin kale ayman ayuu gooni ahaan ugu sheekeeyey xadika boqol iyo afar iy kontonaad waa maqطuucu mawquuf qaala imam sawaar sawaar ibn cabdilaahi ibn sawaar atamimi halita man takalama fiih waa iqe qaala xadaana khaalid maxad ibn jaymi qaala xadaana cabdimlik alcarzami xa imamka xadiku tawiiliyey ambana cabdiraxmaan ibn maxamed ibn salaam aljumaxi laa basa bihi qaala ambana isxaaq ibn yuusuf aqurashi wa iq wahu raq weyaane qaala xadaana bihi cabdilmalik alcarzami can caطa can ayman mawla ibn zubayr wa qaala khaalid fi xadiidi mawla zubayr waa isku mide can tubay tubayc ibnu caamir alximyari waa saduuq can kacb alaxbaar kacb ibnu maatic alximyari alyamani wa iqat mukhadram kutub ahli kitaabka ayuu aad u yaqaanay qaala wuxuu yihi kacb axbaab man tawadaa qof weyse qaato faxsana wudua weysada wanaajiye uma salaa tukada qaala cabdiraxmaan wuxuu yihi fasala tukada alcishaa cisha alaakhirata ee dambe waa salaadan cishadan tukan doona insha allah tabaraka watacaala uma kadibna sallaa bacdaha tukada arbaca rakcatin afar ragcood oo fa atama taamyeela qaala sawaar wuxuu yidhi yutimi rukuucahnu rukuucdooda taamyeela wa sujuuduna sujuuddooda oo yaclama maa yaqtari wuxuu akhrinaa ogsoon oo la socda wa qaala sawaar wuxuu yidhi yaqra'u fiihina akhriyo kuna lahu waxay u ahaadaan bimansilati leylati اlqadr laylatqadarka booskiisa ay u galaan waa maqtuuco weli mawquufa waa la yaaban maafi maafi maal shaahid xadii afar sagal boqol konton i shanaad waa maqtuuc marfuuc qala imam sa abarna cabdilxamiid ibn moxamed alxarani waa iqa qaala xadaana mahlad ibn yaziid alqurashi waa saduq lahu awhan qala xadaana ibn jurayj can caطa can ayman mawla ibni cumar mawla ibn uh, zubayr iyo uh, mxuu ahaa azubayr yaan soo marnay ibn cumarta marka waa cajaaib can tubeyc can kacb qala wuxuu yihi kacb man tawada qofku weyse qaato faxsana wuduahu weysada wanaajiyo uma shahida xaadira salaat alcatama salaad cishaa fii jamacatin ku xaadiro uma kadibna salla ilayha xaggeeda u tukada arbacan afar oo milaha ama iyada ku duma weyna salla dukada ilayha isagood iyada u duma arbacan afar oo milha iyada la toa yaqra'u fiiha oo ku akhrina qur-aan oo yatimu rukuuca rukuucdeeda u dhamaystiri wa sujuudaha sujuuddeeda kaana lahu xawsuna min ajri ajarka milu leylat اlqadr leylat qadr oo kale xadiidka u dambay cashirkeen caw insha allah tabarak wa tacala rikoorkan aan ku jibinay bifadli min rabbina tabarak watacala caawa lix beej weeyaan habeen kastaana idinku fiican omayna afar kun sagaal boqol iyo lix iyo kontonaad waa shaad akhbarna khalaad saxiixan ugu fiicnaa akhbarna khalaad ibnu aslam can cabdillahi ibn idriis alawdi can moxamed ibn isxaaq ibn yasaar can amr ibn shucayb can abihi can jaddihi qala camr ibn shucayb aabbihiis uu ka wariyey awowgiis oo shucayb awowgiisa cbdillahi bin camr bin caas qala wuxu yidhi cbdillahi bin camr bin caas kaana wuxuu aday thamanu bijani gaashaanka qiimihiisa calى cahdi rasul nabiga zamnki sal slm casharata daraahima toban dirham axaadiistaas marka kasoo gudubni bifadli rabbina tabarak watacala daciif iyo baabkooda waxaa weeyaan horta caawa intaan aan ugu baxno hada wallah aclam sal اllah sl abdi rasul mustafa